الحديث الرابع هذا محل حديث أفريد عن عائشة رضي الله عنها وروى, وروى أبو داود أبو وروى أبو داود أبو داود كوري عن عائشة أم المؤمنين وروى أبي وروى أبو داود أبو داود كوري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي مدعين كوري صلى الله عليه وسلم قال مدعين لا يقبل الله الله ما أقبله salaata xaaidin gabar qaangaara salaadeeda xaaidin waxaa loola jeedaa gabar gaartay dadii xayd isagaa noo fasiri doona soo wao gabar gaartay dadii ay ku xayd lahe marka waa qaangaara loola jeeda wuxuu halkan shiiku ka bilaabi rabaa inuu na baro maxaa lagu qaangaara maxaa qofku ku qaangaara taasuu raba inuu ka أقبلوا صلاة تقائد قبر كان جارة ثلاثين إلا بخمار هجوب معه وإنه هجوبك أرتيب كيد على السلطة قبر ده مركز تكيدو حتى إذا قبر تهي تكيد شرك كيد وقلوا إنه قريبا ويجب يلمن على عرب معه فواهو الدولة حديثة وليه ليه بقول أفرطا يكون وصحاحه من خزينة وحاصعيه لإنه خزينة رقم تسديد بقول أفرطا إمام صنعان سبل السلام كمقوليه الحديث الطبراني يقول يمعجم الصقير الأوسط لا يقبل الله من من امرأة صلاة حتى تواري زينتها قبر هاي صلاة كما أقبله إلى أي قرح دي دقريبه إلى أي قرح دي دقريبه وانا سيدي أي أمر يا, يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد بني آدم كوبك إلى إلهي وقرحي نقاط أولادنا أسطورة masjid markaad tegaysa macnaa markaad tukayda marka salaad alla gabadha ka aqbali maaha markay tukaydo inay quruxdeeda qarida maaha wejiga iyo labada aacalood maaha inta kaleba gabadha waa ina qarida xataa qolkeeda jiifka keligeed haddii ku dhex tukayda maaha markay ragku ag tukayda kaliya qolka jiifka iyadu ay leedahay keligeed hadday ku tukaydo salaada mar hadday tukaydo jirkeeda haddii cagta cadu muuqato salaadaas waa ka salaad maaha cagta markay rukuucayda ama sujuudayda hadday cagteeda cad muuqato badana gabdhaha sidaa maragga halkaasay ku baysanayaan markay rukuucda cagta caddeeda muuqan ama markay sujuudday muuqan maxaa la rabaa marada dhulka inay ku daasan tahay markay tukay oo markay rukuucdo markay sujuuddo ay maradaas ku qaridcadin wejiga iyo labada calacalood meel aan ahayn hadday ka muuqato gabadha salaadeedu waa ka waa ka kaw وروى أبو داود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يقول لا يقبل الله ألا ما أقبله صلاة حائد جبر كان جار صلاة أو حيث جارتي إلا حائد صلاة حائد لولوجه جبر حيث قتل لولوجه جبر حيث قتل لولوجه ما بتكتب وعلى وجه جبر جارتي دعدي حيث taas waxay ku tusaydaa gabadhu markay da'da xaydka gaarto xayd waa lagu tilmaamaa mar hadday qaan gaarto waa calaamadaha lagu qaangaarona ka mid a xayd oo gabdhuhu ku qaynbeenaan ilaa biximaanin hagoog maanay rawaahu abu daawuuda raqamka lix boqol afartan iyo kow wa saxaxahu ibnu khusayma ibnu khusayma saxiix yeela raqamka sideed boqol afartan iyo kow qaala alimaamu alkhadaabiy imaamu alkhadaabi abu sulaymaan alkhadaabi raximah ullah kitaabka lena macaalim sunan oo abu daawuudka uu ku sharxay uu leeyahy wuxuu yidhi imaamkaas markuu idaa balaqad markay gaarto sina alxaydi dadii ay ku xaydeen da oo xayd ka yimaado markay gaartaa loola jeedaa walam yurid nabigu loola jeedo bihi lafdigaas allatii gabadha hiya ayadu fii ayaami xaydihaa maalmihii dhiigga ku sugan ulama jeedo maxaa yeelay lianal xaa'ida gabadha dhiigga iyo caadada qabta laa tusalli ma tukato biwajhi sinna uma tukato marka gabarh qaangaaraa loola jeeda fiihi ku sugan marka fiihi xadiidkaas waxaa ku sugan ana albaalikata gabadha qaangaarkaa tuusafu waxaa lagu tilmaama bilxayd xaaiddaa la yidhahda lianna bihi xaydka yatimu lbuluuqu qaangaarkaa ku dhammaystirmaana ta gaalada maqashan iyagoona carruurtu sideed iyo toban ay ku qaangaaraan dhiinkaagaa ka jaahil noqon gabadha hadday sagaal sano iyadoo jirto dhiigga cayadu ka yimaada hadday gaarto lna bihi xaydka yatimu waxaa ku dhammaystirma albuluuq wa huwa xaydku calaamatun waa calaamad calaamadaasoo liidraakilmarati haweenayda inay gaartay u sugnaatay sina alwujuub wax ku waajibi jireen dadii wax kula waajibi jireen waa gaartay gabadha dhiigga xagada ku noqo saas darteeda hooyooyinka waajib waxaa ku ah gabdhahooda inay la socdaan waxaa dhacda gabadha inoo sagaal jirtay taan gaartay ta dhiigga mana oga inay qaangaad waxaa dhacday in salaadii marmar ka tagto soonkii aysan soomin aad ecto tara waa saqiir manaha saqiir waa qaangaad dikrada diigii ka yimaado waa qaangaad waa qaangaad wa bi hada alxadiidi xadiidkan istadalla waxaa u daliishaday wa bi hada alxadiidi xadiidkan istadalla u daliishaday alimaamu alxaafid albayhaqi raximah اllah fii sunan kabiir sunan kubra kitaabka ilaahay uu imaam bayhaqi leeyahay wuxuu xadiidkan u dariishaday calaa anay dinta gabadha tabluqu inay ku qaangaarto bilxaydi ashina ku qaangaarto marbaad ku dhaco gabadhi